baynu soo marnay nabaadkii baynu isagana soo marnay iyo wixii ka waajibayey sidoo kale curuudii tijaarada ayaynu soo marnay nuquuddii ama lacagtii cadayd dahabkii fidadii oo ka horreeyey curuudda ayaynu iyagana soo marnay afartaa horeynu u soo qaadanay waa labadii u dambeeyey baabu zakaati almacdini waalrikaas almacdin laba macnoba waa leeyahay macnaha koobaadba waa meeshan macdanta laga qodo meesha macdanta laga soo qodo ceelkan macdanta laga qodo macdin waa la yidhaahdaa macdanta lafteedii lasoo gooyey lasoo qodayna wixii lasoo lasoo markaa gooyey ee lasoo helay iyadana aynu inaguna macdantan idhaahno iyadana macdin waana bikasri daal daalku kasrisan yahay waxaana laga keenay min alcuduun wa huwa aliqaama cuduun jannaatu cadnin waad qur-aanka ku arkay ay iqaamati cadnigai cuduw waa nagaanshaha iyo joogitaanka marka de waxaan halkaasa ilahay ku abuura halkaasuu ku nagaa wou maaragtay ku sugnaa sidii ilaahay u abuuray marka eh, saasaa markaa loo yidhi waa macdin marka macdin waa meeshii waxaan ku sugnaa shayga laftiisiina waa la odhanaya marka maanta zakaatulmacdini marka la leeyahay macdinka la sheega wixii la soo gooyey meeshii lama sakaynaye de waxaa la zakaynayaa macdantii lasoo helay ayaa la zakaynaya warikaas rikaas iyaduna waa bimacna almarkuus oo rakaza shay abaa ah laga keenay shaygii ayuu qotomiyey ayaa markaa sidiisa de loo isticmaalaa sidoo kale wuu sugay na waa loo isticmaalaayo wuxuu noqonayaa wixii markaa lagu sugay dhulka lagu aasay markuus fi lard wixii dhulka lagu dhex aasay ee maaragtay lagu qariyey ayuu noqonayaa isaguna waynu arki doonaa labada mid walba zakadu macdantii way ka waajibi iyo rikaasku wuxuu yihi ida istukrija laga soo sa ama ida istakhraja markuu kala soo baxo min macdinin meel adiga arkay imika macdintani waa laga soo qofay wa min macdinin ceel macdaneed marka uu kasoo ka soo saaro fii ardin mubaaxatin dhul aan cidi ee iska bannaan aw mamluukatin lahu ama isagu uu leeyahay nisaabanse ka goys oo min adahabi dahab ah aw ilfidati ama fidaa ah. wa huwa iyadoo qofkan soo bixinayaana min ahli zakaati dadkii sakadu ay ku waajibi jirtay uu yahay dafcatan waaxidatan hal mar uu la soo baxo aw fii awqaatin ama waqtiyaal uu soo kala bixiyo mutataabicatin israacraacsan oo lam yanqatic fiihaa aanu ka go'doomin ka joogsanin can ilcamali shaqadii bitarkin iskaga tag aanu kaga joogsan wa ihmaalin iyo yani danayn la'aan ihmaalku waa inaad shayga danaynaynin danayn la-aan aanu uga tegin wajabat calayhi azakaatu xaaladdaa iyadaa waxaa ku waajibaysa sakadii baa ku waajibaysa fil xaali isla hadda ayay waajibaysay fii asaxi lqowleyn labada qowl ee ku sugan kooda sixada badan walaa tajibu ku waajibi mayso fil aakhari qowlka kale haddii lagu socdo xataa yaxuula calayhi alxawlu ilaa iyo sanadku uu ka soo wareego waay wuxuu sheekhu ku bilaabay sekadii macdanta deetana wax fara badan buu meeshaa kuu sheegay waxaasoo dhami waa shuruud weey shuruuddii ay sekadani ku waajibaysay waa in marka hore laga soo saaro waa in lasoo saaro de wixii haddaan lasoo saarin oon lasoo goosanin oon la soo bixin zaki ka waajibi mayso fii ar fii ardin mubaax min macdanin fii ardin mubaax waxaa meesha laga soo saaraya waa inuu ceelkaa laga qotay yahay dhul banaan oo madax banaan baa loo jida dhul madax banaan oo ciidilahayn mawaadka meeshii la odhan jiray aw mamlukati lahu ama isagu meel uu leeyahay beertiisii isagoo lahaa ayuu qotay markaasaa dahab uga soo baxay de waa soo gelaya sakadii waa lagu yeelanaya haddii uu dhul markaa mubaaxoon cidi lahayn qodana waa saas oo kale meesha ku baxaya marka dee aan isaguna dhul aanu isaguna lahayn mubaaxna aan ahayn cid kale leedahay dee dhulkaa cidda kale leedahay wixii ka soo baxa qofkaasaa dee yeelanaya oo markaa isagii ayaa akaanti ay qabanaysa akaantani qofkaasay markaa ku soconaysa kale maarata meesha nisaaban waxaa la soo saaray waa inuu sakagoys yahay haddaanu sakagoys ahayn waxba ku waajibi maayaan waa inuu min adahabi aw ilfidati waxaan la soo saaray waa inuu dahab iyo fido yahay dahab iyo fido haddaanu midnaba ahayn macdan kale uu yahay waxyaalaha kale ee macdanta faraha badan ee lasoo saaro ama sibir ha noqoto ama batrool ha noqdo ama ku dareero iyo ku markaa qalalanba oo qaarkood dahabka laga yaaba ina ka qaalisan yahin sida maaskoo kale waxba ka waajibi maaya waxaa la dahab iyo fido mid ahaanya wa huwa walxaalu huwa min ahli الzakaa qofkan la soo baxayaana waxaa shardiga inuu dadkii sakadu ku waajibaysa yahay qof aan sakaduba ku waajibin hadduu yahay dee waxba markaa ka waajibi maayaan oo shuruuddii sakada aan laga heli dii gaal uu soo saaro dee la odhan maayo sakadii kugu waajibta iska bi ahlu sakaadba maaha dafcatan waaxida hal mar nisaabkaasi sakagoyskaasi inuu u soo baxo aw fii awqaatin mutataabicati lam yanqaطic fiiha can ilcamali bitarkin wa ihmaal hal mar hadduu la soo baxo dee waa oo sakagoysna wixii uu yahay oo intii uu gaadhay waa ka bixinaya haddaanu hal mar soo bixino wakhtiyo kala duduwan oo kala dandambeeya uu soo saaray mutataabica waxa u loo hadday doonaan muddaba udhaxaysay la qodayay oo aan laakiin waxba lahayn laakiin maxaa shardiya markaa muddooyin kala duwan ay tahay lam yanqaطic fiiha can alcamali bitarki wa ihmaal waa inaanu shaqada u kala joojinin danayn la iskaga tag qaar waxan waan ku daaleeyey farahan ka qaaday buu yihi markuu xoogaa yar helay wuu iskaga tegey habeenkii buu iska seexday subaxii buu is yii waa niy waa intaas wax kaleba kaaga soo arsaaqaay maad iskaga noqotid markaasuu iskaga soo noqday kii horiya kani way kala way kala yihiin maxaa yeelay ka tegidii uu ka tegay niyadiisu waxay ahayd ha ku soo noqonin waxaan faraha ka qaad marka inqiaacaa dhacay ee uu ugu talagalay inaanu ku soo noqon ayaa kala fakinaya oo wixii aad hore ula soo baxday kol haddaanu goys ahayn oo nisaab ahayn saka kamay waajibin wixii dambe dib ula soo baxdaana dee sidiisa gaarka abaa ah loo xisaabinayaa kii hore saameyn ku yeelan maayo isaga bay leeyihiin kii hore saamayn wuu ku yeelanaya hadduu kuu yaalo oo markay leenahay nisaab marka lala soo baxo nisaab markaad soo bixinayso isaka ku waajibaysaa baynu hi soo ma nisaabka waxaa la shartay haddaana dahab kala haysan wey adigoo dahab kaleba iska haysta uu guriga kuu yaalay haddaad haddana meelaha buuraha qodo oo aada waxoogaa yar soo fujisato oo afartan garaam noqon karay waxaa horad haysatay lixdan garaam buu ahaa sekagoys muu ahayn dahab yaroo seekaa yaalay buu ahaa afartan garaam baad soo heshay afartankaa marka lixdan kii lagu dara maxay isku noqonayaa boqol bay isku noqonaya waxaan kuu sii yaallay saamayn buu ku yeelanayaa dahabkan aad soo goosatay waa masalo waxoogaa dadku aanay aada u fahmin laakiin waa wax iska sahlo wey dahabkaa hore ee kuu yaalay wuu saamaynayaa xagga nisaabkiiyo sakagoysnimada macdantaad soo qodanayso markaa kii macdanta dahabkii macdanta soo heshay hadaanu isagii nisaab dhammayn waxaynu eegaynaa wax dahaboo kaloo haysatay miyuu jiraa dee hayo i yaroo kaleo lixdan garaama guriga ii taallay oon iyadana israaad hadhow ku muraadsatid waxaynu leenahay tanna marka lagu daro so sakagoys ma noqonayso hayo waa boqol garam boqol garam waa sakagoys waxaynu leenahay kan sakadiisii baa lagaa doonaya kaa kale iminka isaga waxba ka bixin maysid laakiin kan macdanta iminkaa sakadeedii lagaa doonaya afartan kan intii ka baxaysay iska bixi kadibna waxaa intaa kugu soo hadha iyo lixdan kaa isku darso oo sanad cusubu bilow marka eeg dahabkii hore kan dambe saamayn buu ku yeelanaya laakiin kan dambe kii hore saamayn ku yeelan maayo lagu odhan hadda seke ka bixi marka markan aad intood waxoogaa soo heshay konton garaan baa kuu soo go-ay waan ku daalo waan ku rafaadee farahan ka qaaday baa ti waad iskaga tagtay haddana laajeceliy waxbaa dee ku yar cuncunayo waad ku noqotay konton kalaad soo heshay iyadoo kontonkii horena kuu yaallo kontonkii hore kontonka dambe wuu saamaynaya oo xaggii nisaabkii sakagoysnimada waa laysku dari markaasaa la odhan wallahi sakagoys wey kontonkan sekada ka bixi laakiin kan dambe hore saamayn ku yeelan maayo oo lagu odhan maayo kii hore isla marka kan lagu dara sakagoys buu noqonayaa iminka sekada ka bixi laguma odhanayo iyaga saameyntoodu xaggii xawlkay isku wada noqonayaan hadhowo dee xawl cusub sanad cusub baa bilaabmi doona laakiin konton kan dambe ee dahabkii horead haysatay marka lagu daray sakagoyska noqonaya iminka waad ka bixinaysa isaga intiisii saas eh, wuxuu yidhi haddaba aw fii awqaatin mutataabicati lam yanqaطic fiiha can اlcamali bitarkin wa ihmaal ama waqtiyo kala duduwan ayuu waxaan la soo baxay dee wuu soo hoyanayo ila gurigiisu u soo hoyanayo gurigiisuu seexanayo maalmaha qaarkood inu iska yar xanuunsanaya baa laga yaabaayo aanu shaqadii tegayno kol haddii niyadu ay tahay aad ku noqotid ee inuu faraha ka qaaday wixii waa la isku xisaabinayaa waa shaqa qura wada socota oo loo yar kala nastay laakiin hadduu faraha ka qaado oo inagaa sheeg intaa marka la ysla helo oo shuruuda wajabat calayhi zakaatuhu zakadii baa waajibaysa goormay waajibaysaa waaya goortay waajibaysa inta ka hadal waxay culimadu u daliishadeen xadii صixadiisu aanay sugnayn walo culamada qaarkood taصxiixiyeen ana الnabiya sal اla slm akhada الzakaata min almacaadin اlqabaliya meel markaa magaceedu way qabaliyadu oo loo nisbeeyey markaa nin baa uu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka sida uu tilmaamayo meeshaasi wax ka soo guran jiray oo nebigu u fasaxay inuu dahabka ka gorto iyo maarata macdanta u ka soo qoto deetana zakadaa laga inuu nabigu ka qaaday ayaa la soo wariyay laakiin xadiidku sixadiisa eh, waxbaa ka sii laakiin waxaa iyadana loo sii cuskanaya rikaaska inoo soo socda xadiidka ku soo arooray oo saxiixa ayaa looga qiyaas qaadanaya wuxuu yihi wajabat calayhi azakaatu fi lxaali akadiibaa ku waajibaysa goorbay waajibaysaa filxaali isla hadda fii asaxi qowleyn labada qowl kooda xooga badan walaa tajibu filaakhari ka kala waajibi maysa weli xataa yaxuula calayhi alxawl oo shuruuddii dee sakadu ay macdanta ugu waajibaysa waynu tirinaye hal shardibaa laysku khilaafsan yahay oo hal yushtarau fii zakaati lmacdini alxawl sanad inuu ka soo wareego sekada macdanta ma u shardiba qowl baa lehaa muxuu cuskaday laa zakaata fii maalin xataa yaxuula calayhi alxawl xadiidkii hore kaasi saasuu leeyah oo dee wuxuu uga qiyaas qaadanaya xoolihii kale geeliiba iyo arigii iyo dahabkii caadiga ahayd haysatayba ilaa sanad soo wareego dee lagaama qaaday sako soo faqatayna waa saasoo kale buu leeyah laakiin qowlka xooga wuxuu leeya halkan xawl lama shardiyo sanad lama shardeeyo mar hadii aad soo goosato wixii soo heshay sanad iyo waxaas ma jiraan haddaad ka bixinaysa muxuu cuskanayaa uu cuskanaya xadiidka inoo iman doona rikaaska ku saabsan ayuu uga qiyaas qaadanaya kani rikaaskiibuu u dhow yahay buu leey xoolihii kale rikaaskuu uga egaya waa dhinac waa arrinta labaade xoolahan sanadka loo shardiyo sanadka waxaa loogu shardiyaa dee si markaa ay u tarmaan oo qofkii de wixii ay ugu faa'iidaan faa'iido uuga helo dahabkan aad soo qodatayna haddaabuu faa'iday gebigiisaaba faa'iidaa kani gebigiisa ayaaba faa'iido namaaun fi nafsihi ba yidhahda sidiisaabuu faa'iido u yahay de markaa wax sanad maaratay loola sugaa meesha ma yaalla hadda ka bixi sakada kaasaa xoog wuxuu wa fii sakaatihi alaaatu aqwaalin hadaba qadarka laga bixinayo maxaa ka baxaya nisaabkiisu waa nisaabkii dahabkiiyo fidada caadiga ee la yaqaanay laakiin waajibka ka baxaya intuu noqonaya alaaatu aqwaalin baa ku sugan saddex qowloo imaamku leeya aaduhaa axaduhumaabaa aniga i qoran lakiin sida sababkii de waa in axaduhaa la yihahdo axaduhaa saddexdaa qowl mid ahaani rubculcushri sidii dahabkii caadiga ahaa intii ka bixi jirtuunbaa ka bixiyo toban meeloodow meel rubuciid ayaa ka bixi buu leey boqol kiiba labiyo bara waani qowlka labaadna wuxuu leeya maana alkhumusu shan meeloodoo meel baa bixi wathaaliu ka saddexaadna in asaabahu bilaa tacabin tacab la-aan ku soo helo isagoo buuraha iska dhex marmarayo oo ama beertiisiiba iska qodanayo dahaba u jeedinu haddii uu dhagax dhanoo dahaba uu ku soo baxo ka dulbaxo walaa mu'natin iyo kharash kharashna muu gelin manuu tacbin way ka soo horbaxday fafiihi اkhumusu kaasi shan meeloodow meel ha bixiyo wain asaabahu bitacabin hadduu tacab ku soo galay wa munatin iyo markaa kalifaad iyo kharash fafiihi rubcu اlcushri toban meeloodow meel rubceed ha bixiyo aad buu kala fogin bidi waa boqol kiiba labaatan khumusku boqol kiiba labaatan buu noqonaya rubcu lcushriguna boqol kiiba labiyo badh markaa saddex qowl baa meeshii ku jirta qowl wuxuu leeyahay boqol kiiba la bixinaya qowlna wuxuu leeyahay maya boqol kiiba la bixinaya qowlna wuxuu leeyahay mayane laba xaaladood baynu u kala qaadiyo haddii waxaan tacab la geliyey boqol kiiba laga qaada ninka waxba tacab gelina boqol kiiba labaatan maxay kala cuskanayaan aqwaashani kaa rubculcushriga lihi dee dahabkiiyo fidadii caadiga ahayd sidii loo sakayn jiray ayuu uga qiyaas qaadan dahab ila waxani waa dahab iyo fide asalkii dahabkiiyo fidada zakadoosay ahayd ayuu isagu haystaa waana ka muctamadka ee xooga badan kan khumuska yidhi wuxuu uga qiyaas qaadanayaa rikaaska inoo soo socda oo maxay ka midaysan yihin de waxay ka midaysan eh, dahab u dhulka laga soo helay inay yihiin oo la qoday oo lasoo faqay marka wuxuu leeyahay rikaaska inoo soo socda dee baa laga bixinaya sida xadiidka ku cad kana waad la mid ha noqdo buu leeyahay oo isaga ha looga qiyaas qaato qowlka saddexaad labaduu isu geynayaan oo wuxuu leeyahay sharcigu maadaama warikaaskiina sharcigu waa kan yidhi boqol laga bixiyo dahabkii caadiga ahaana waa tan la yidhi labiyo badh boqol kiiba ha laga bixiyo maxay ku kala duwan yihiin labadu dee kani inta badan wuxuu kugu soo gelayaa ganacsi iyo rafaad iyo dadaal rikaaskuna waa dahab gaaladii hore aastay oo adigoon adigu warba wahaynin oo ama meesha iska maaratay qoladana beertaadii iska qodanayun kugu soo baxay tacab la-aan marka waxay yidhahdeen rikaaskiiyo tacab la waa tan khumus la yidhi dahabkii caadigaah sida badan dee ganacsi iyo xoogsi lagu keenayeyna boqol kiiba labiyo bar waata la yidhi halkaasumaynu kala raacinaynaayo miyuu ku tabcay mise kumu tabcin baynu ohanayna hadduu ku tabcina kaan raaci haddaanu tabcinna kan raaci shareecaduna inay taha wax ku kala geyso dee horaa baynu usoo aragnayo zakadii nabaadka markaynu ka hadlaynay dalagii soo go-ay waynagii eegaynay qofku mataca buu waraabka mise muu gelinin ay markaasaa ku kala badanaysay marka in halkana tiyoo kale ay tahay oo rikaaska iyo dahabkan caadigaa ah sababta ay shareecadu u kala dudayba ay taa tahay baciid maaha bay leeyihiin ayuu leey qowlkan saddexaade halkaa ha mariyo lakiin qowlka xooga badan ay muctamad ka dhiga waa qowlka hore uuno dee asalku sakadii dahabka ee fidada axaadiistuna maarata laga fahmay iyo iyo ku sugani waa in dee markaa ay rubculcushri ahay rikaaskana si gaaray tani ugu soo aroortay dahab iyo fido si guud ugumay soo aroorin laakiin dahab iyo fido si guud ugu soo aroortay taa guud baa la hoos geynay wuxuu walaa yukhriju alxaqa ilaa bacda axni wاtakhliis walaa yukhriju lxaqa xaqii saari maayo waajibki xaqan la sheegaya dawa waajibkii sakadii bixin maayo ilaa bacda axni markii la ridqa mooyaane dabadeed watakhliisi ee la kala sifeeyo de way ridqi jireen oo macduunta si maarata u kala gooyaan wixii aan wixii dahab iyo wixii kale ay u kala saaraan marka axnigu de waa waa ariiqii la marayay wa loo jeeda marka la kala sifeeyo wixii dahab iyo wixii kale la kala saaro wii fidya wii kala la kala saaray macdantii khaalisa ay soo baxdo markaasaad sekadii ka bixinaysa laakiin wixii oo iswata oo isku wada dhegan oo dhagaxaan kale iyo ciid iyo waxyaala wata inaad un intaad jajabisidu un aada rubuc rubucul cushri un ka bixisid maa ciiddeedii iyo waxeedii wadata ma ansaxayso waa inaad wixii horta sifaysid markaad sifaysid kadib ayaad in sifaysan oo markaa saafiya aada bixinaysaa ila haddii kale qalad baa iman karo oo waxba laga yaabaa ciidan iyo waxaanad idinku miisaantay inaan inta dahabkaa dhowtoole kasoo meeshii saafiga noqota intiiba ay ka yaraato waayahay haddii markaa taasi ay dhacda bay leeyihiinoo qofkii isagoo wixiio dee aanu kala sifayn oo bixiyo sakadii deetana ciddii ka qaaday saacigii oo kale qofkii sadaqada ururinayay oo isagii kala sifeeyo markii la kala sifeeyena ay caddaatay inay inta dahabkii intii waajibka ahayd ay noqotay iska asaxaysaabuu wain wajada rikaazan hadduu qofku helo dahab la aasay ama fida la aasay waa kayd min dafiini iljaahiliya kayd buu helay min dafiini iljaahiliya dadkii jaahiliga ahaa ee gaaladu wixii ay aaseen ah islaamka ka hor fii ardin mawaatin dhul aan cidilahayn buu ka helay wa huwa nisaamun kaasoo sakagoys gaadhay min alamaani oo lacagiiaag fida wajaba fiihi waxaa ku waajibay alkhumusu khumus baa waajibi fi lxaali isla hadda waa ka rikaaskii sakadii rikaasku hadda galay nabigeena alayhi salaatu wasalaam waxaa ka asaxday inuu yihi wa fi rikaasi alkhumusu akhrajahu shaykhan min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu rikaaska khumus baa laga bixinaya khumus baa laga bixinaya marka rikaas maxaa la ydhaha rikaas saynu soo sheegnay waa bimacnaa markuus waa wax markaa dee lagu sugay dhulka markaa lagu aasay waxaana loo jeedaa waa dafiini ahli ljaahiliya dadkii ahlujaahiliga ahaa ee islaamka ka horreeyey gaaladii hore dadku markay kaydsanayaan bangiye may jirin qaar badanna khasnada may lahayn qofku markaa markuu eh, doonayo inuu dahab meel dhigto meel buu qodayo markaasuu ku ridanayey uu haddana qarinayay oo markaa de hadhowtalo isagunbaa meeshaa og in wax ugu jiraan dhul banaana markaa inuu iskaga aaso geed iyo wax uu ku calaamadsado ayaa laga yaaba hadhowna iska dhinta isagiioo sidaaba ku rawaxo oo isagiiyo maarata dadkiisiba saa iskaga tagaan o islaamkii yimidoo meeshiiba nin beer ka dhigto oo markaa beertiisii de ka shaqaysanaya qodanaya ay markaa majarafadu usoo bixiso kiis dhanoo dahaba kaasaa markaa rikaas la odhan jira de hore waktigii nabiga alayh salatu sla jahiliyadii baa dhaweyde de iska sahlanayd markaa wixii ay nimankaa gaaladu aaseen la helo lakiin imika waxaan manayaa rikaasna inaynaan helayni haddii se la helo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi wafi rikaasi lkhumusu boqol kiiba labaatan bad masaakiinta siinaysa ilan waxaad ku tacabtay maaha waa dahabkaa ilahay kaa soo horbixiyey kiishka iskaga jira ee halkaa ku aasan de markaa hawl maad gelinin yaan maaragtay damacu yaanu kula fogaanin ha odhanin boqolkii garaaman helay baan labaatan garaan bixiya haddaad heshay m xoolahaagii bay ahaayeen waaba lagu xuk haddaan lagu odhanin bangiga ku shub oo iska keen waxaan sidii haniimadoo kale ayaa markaa loola dhaqmaya qaab sidii haniimada oo kale ah marka haniimada maxaa laga qaadi jiray khumus baa laga qaadi jiray lawa xoolo gaalay ahaayeen kanna markaa khumuskii baa laga qaadaya wa fi rikaazi alkhumusu ayuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam haddaba dhowr shardi buu sheekhu u dhigay waxana waa inuu dafiin ahlijaahiliya yahay haddaanu ahayn isaga sheegi doona meesha laga helay waa inay tahay dhul banaana oon cidi markii hore lahayn laakiin haddaad dhulaad maaragtay waxa weeye cidi ay aad cid kale ka ka qaadatood kala wareegtay haddaad ka way dhayman doona waa inuu waxaani sakagoys yahay intaa marka la isla khumus baa waajib marka kan dambe shardigan dambe khilaaf ku jiro isaga inoo sheegi wajaba fiihi khumus baa waajiba goorma filxaal isla hadda oo isaga xawl iyo sanad inuu ka soo wareego loo shar sanadka laga shardiy waa dahabka hadda heshay miyuu tarmaya ma tarmayadi waa sidiisaasuna ka bixi adikaas khums buu yii lama odhan in awl baa la sugaya walaa macnaa lintidaar alxawli fiih wax macnoy samaynaysayna sanad lala sugo daabkii imika ad heshay dee daabkuma dhasho isma dhalo wixii dambe ganacsiga hawl buu noqonaya markaa rikaaska wiiisi haddaa la bixinaya qawlan waaid waayahay wain kaana duuna nisaabi waxani haddaba hadduu nisaab ka yar yahay aw qadra nisaabi ama uu nisaabba gaadhsiisan yahay min gayri اlahmaani laakiin aanu ahayn dahab iyo fido fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan labadii shardiye u dambeeyey wahuwa nisaabu min alahmaani khilaaf baa ku jiro inaga sheegnay haddaanu nisaab ahayn sakagoys dahabka halkuu ku sakagoyi jiray wax ka yar baad khumuskii ma ka waajibaya laba qowl baa ku sugan labada qowl waxay ka imanayaan waxaani horta ma haniima ma qaab haniimaa waxaan loola dhaqmaya mise qaabkii zakada oo maxay ka iman hadaynu idhahno qaabkii waa sidii haniimada haddaynu nidhaahno dee nisaab loo eegi maayo haniimada khumuskunbaa laga qaadaa ama ha yaraato ama ha badnaato khumuskii la qaadayna xaggee la geeyaa de sid maarata waa ti maarata uh, waclamu anama hanimtum min shay faana lilaahi khumusahu walirasuuli walidru ila akhirihi waa fay oo kale sidii fayga ayaa de maarata fayga aban isaga laftiisa khilaf baa ku jira lakin de mashhuurkiisa markaynu ku socono ayaa dee loola dhaqmay marka waxaan laga qaadaya rikaasku ma fay ba mise waa siko haddaynu waa fay in idhaahno oo waa khumuskii khaniimadaba laga qaadi jiray oo kale haddaynu sidaa nidhaahno dee waxay noqonaysaa xaalada iyada ah inaan loo eegin nisaab iyo nisaab laaan inaan loo eegin madahab iyo fida mise waa wax kale wax walba laga qaado laakiin qowlka muctamadkii wuxuu leeyahay waxani waa zakadii oo kale waayo dahab iyo fido maarata wixii laga qaadi jiray zakun bay ahayd ilan xoolahana xoolo lagu dagaalamay maaha xoolo gaala ka carartayna maaha oo waxaa dhulka laga helay inay xoolo gaala ahaayeen waxaa lagu gartay un calaamadahan iyo de wa maarata ilan boqoradoodi waxbay ku dul qorqori jireen markaa de waxaasaa lagu gartay xoolo gaala ahaayeen laakiin de wax maaragtay gaala ka carartay maaha mar haday saa iska tahay waxaan laga qaadaya markaa khumuskan laga qaadayo yusrafu masrif azakaa qaabkii zakada loola dhaqmaya oo sideedii sinfiya zakada la yeela jirtay baa yeelanaysa shuruudii zakadu ay yeelanaysay buu yeelanayaa wixii markaa waa inay dahab iyo fidan noqdaan waa in ay nisaabna gaadhaan saasuu kaasi markaa muctamadkii leey wuxu uhi wain kaana min dafiin اlislaam haddii uu yahay dahabkan aada heshay wax waktigii islaamka la aasay waad soo quftay beertaadiiba dahago waxaad aragtay un boqoradii reer banilcabaas iyo waxbaaba ku qorqoranba imika waa kuwan yahuudu dhowaan waxay heleen ilaan imika iyagaa dhulkeeni ka helaya awal de muslimiinta dhulka gaalada qabsanayso markaas wa ka helay adda muslimka dhulkiisa qabsanay markaas wa laga helaya yahuudda dhowaan waxay heshay wax badan oo daraahim danaaniir ah danaaniirtii dahabka ahayda oo meel ku aasan meel markaa buura oo markaa waktigii reer bani cabaas dowladda cabaasiyiinta waa lix boqoloo ka hor iyo waa kasii wal boqol ka hor bay noqonaysa uu halkaa nin ku aasto way iska heshay dambagii wada iskaga shubanayaan iyagu maanta marka maxaa lagu garanaya waan de waxaa lagu garanaya waxa ku qoran ilan lacagta boqorada iyo waxaa iyo lagu qori jiray iminka haddaad googelkan marat halkaa laga wada helaya wixii o dhanbe googelka haddaad iminka ku qortaan dinaar cabaasi ama dinaar umawi waad helaysaan iyadoo laguu soo sawiray dinaarkii umawigaa siduu ekaa wixii ku qornaan jiray qul huwa allahu aad danaaniir alaxaadiya baa la jiray qul huwa allahu axad ku qornayd lakiin dafar kuufiya ku qoran tahay oo u qofku inuu khadkii kuufiga garanaya si uu markaa u akriyi karo markaa haddaba haddaad hesho dafiin alislaam wax wakti islaam la aasay oo dee calaamadihii aad ku garato fa huwa luqadatu waa baadi waa la yaboohinaya ile qof muslimiin lahaa u badan tahay wain kaana fii ardin mamluukati haddii laga helo shaygani dhul cidi leedahay haddaad ka hesho fa huwa lisaaxibilardi dee qofkaa dhulkalabaa iska yeelanaya beer aad iska socotay ama shaqaalaba ka ahay ood qodaysay baa kaaga soo baxay rikaas baaba kaaga soo baxay waqtigii jahiliyada la aasa najaashi iyo waxbaad ku ar aragtay waa wixii ahlusaamka ka horreeyey marka yaa yeelanaya dee ninkii beertan lahaa adigu ha iska qarsanin qofkii meeshan aad ka heshay lahaa ayaa yeelanaya isagaa markaa qaabkii rikaaska ula dhaqmayo dee khumuskiina iska bixinaya intii kalena yeelanaya ladu meesha melihidi haddii dee dhul kale oo ah, haddii mid aan markaa jaahiliba ahayn dhul cid kale leedahay laga helana waa saas oo kale qof aad ka kiraysatay meel beer ka kiraysatay ayuunbaad beertaad uqodaysa unbaa dahab ku aasan unbaad aragtay dahabka ku aasan yaa dee ninkaad ka kiraysatay baale haddaanu isagu odhan anigu melihi hadduu yihao nima dahab baad ka heshay m wallahi anu dahabkaa melihi hadduu melihi markaa yidhaahdo dee wuxuu noqonayaa waxaa la isagaa la odhanaya adigu dhulkan yaad ka qaadatay yaa maarata markii hore laha hortaa yaa lahaa dhulka saasaa loo wadaya haddii markaa la garan waayo ciddii ka horreysay iyo meel ay mareen iyo wixii maalun daaic baa la yidhaahdo masaalixda muslimiinta ayaa lagu bixinaya baabu zakaati اlfiri halkan musanifku raximah اllahu tacala wuxuu ka gelayaa zakaatulfirida axkaamteedii waa noocii labaad ee zakada zakadu waa laba nooc baynu nidhi zakaat اlamwaal oo lixdaa aynu soo aragnay ahayd iyo zakaat اlabdaan markaa oo jirkiiyo madaxyada dadka laga sakaynayo markaa tani waa sakadii madaxyada dadka laga sakaynayey waana dee bisha ramadaan marka ay dhammaato sakaatulfitri weeyaan waa fidrida taynu inaguna nidhaahno wuxuu uhi musanifku watajibu way waajibtaa sakaatulfitri sakaatulfitri baa waajibta calaa kulli xurin qof kastoo xor ah, muslimin muslima fadala ay dhaaftay can quutihi wixii maaratay raashinkiisii wa quuti ciyaalihi raashinkii ciyaalkiisa iyo waman talzamhu nafaqatuhu ciddii maaragtay biilkiisa uu ku waajibay maa wax uu dheeraaday yuadaa fi lfirati ama yuadii fi lfirati uu sakaatulfirida ku bixinayo xukunkii iyo shuruudii ayuu noo sheegay xukunku waa wujuub waa waajib waxa weyaan waxaa u daliila farada rasuulu llahi sala اllah alay slam zakaata alfiri xadiidkii cabd llahi fi saxiixayn farada rasul l sl nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu waajibiyey zakaatulfirida ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam waajibiyey culamada qaarkood markaa ijmaacna way sheegeen in lagu ijmaacsan yahay waaya iyay ku waajibaysaa haddaba shuruudii waa kan calaa kulli xurin qof kasta oo xur ah muslimin muslim ah fadala can quutihi ay markaa dheeraad ka noqotay quudkiisa wixii uu cunayey iyo waquuti ciyaalihi ciyaalkiisa wixii ay cunayeen ciyaalka keliya maahae waman talsamuhu nafaqatu cid alle ciddii inuu biiliyaa ay waajib ahayd wixii ay cuni lahaayeen bahaa-imna ha noqdaan xoolihiisana ha noqdaane maa wax waa inay dheeraadaan yu lagu bixiyo filfitrati sakaatulfitrata lagu bixiyo imse shardibu kuu sheegay qofku waa inuu xor yahay qof aan ahayn xoolaba male muxuu bixiyaa waa inuu xor yahay laba waa inuu muslim yahay waa inuu musli yahay de qofka aan muslimka ahayn zakadii kale zakaatamwaalkiiba kamaynaan dooneyn salaadii kamaynaan dooneyn tanna waa la mid laakiin hadlaba inoo iman doono oo waxaynu tilmaami doonaa halkaa in wax ka soo noqonaya shardiga kale waxaanuu zakada ku bixinayaa waa inay dheeraad ka tahay baahidiisii isaga iyo dhammaan cidda inuu biiliya ay waajib tahay inta aanay waajibkahayn meesha ma soo gelaysa xaafadda iska joogto dad badan baa guriga iska joogo qadada soo doonta kuwaa lagama hadlayo intii inuu biiliyaa ay waajibtay biil wixii ay cuni lahaayeen maalinkaa ciidda iyo habeennimeeda waa inay dheeraad ka tahay waxaan sakaatulfitrada lagu bixinaya inta hadduu haysto ayay waajibaysaa marka saddex shardi baa loo dhigay alxuriya walislaam iyo walwijdaan de inuu wixii helayo wixii uu bixin lahaa inuu heliyo wuxuu yihi fain fadala hadduu dheeraad noqdo bacdu maa yu-addaa wixii sakaatulfitrida lagu bixin lahaa qayb un hadduu helo oo aanu wixiiba wada helin saac weeyaan saaciiba muu helin saac barkiibuu helay ma waxaa la odhanaya un haaf kaa bixi mise waxaa la odhanayaa iska daa faqad qiila waxaa la yidhi yalzamhu way ku waajibi wa qiila waxaa kaloo la yidhi laa yalzam waxba kuwaajibi maayaan saac baynu saaci waa afar koombo ayaa de qofkii ka waajibaysa afartii koombo ma hayo laakiin hal koombo ayaa dheeraad ka noqotay wixii isagiiyo reerkiisu ay caawiyo berri karsan lahaayeen waxa dheeraad ka noqotay lacagna ma haysto oo ma hayo hal koombo ama laba koombo ayaa dheeraad noqotay ma bixi baynu odhanaynaa qolo waxay tihi ha bixi baa la odhanaya maxaa fataqu llaha ma statactum bay istaag idaa amartukum fatuu minhu mastata markaa waxaa idin fara bu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam intaad ka awoodaan kala yimaada saac baa lagu faray afar koombaa afartii koombe ma awoodin labaad awoodaa dee labada bixi wixii laydin faro intaad ka awoodaan samey kaasaa muctamada qowlkan kale wuxuu leey laa yalzam waxba ku waajibi maayaan oo waxa weeye ninkani waajibkii ma bixin karo waajibku saac saacina ma bixin karo waa sidii qof soon laga doonayo saan ku waajibay oo yidhi ilaa duhurkaan xajisan karaya laakiin wixii intaa ka dambeeya ma maaragtay ma xajinayo ma waxaa la odhanaya ilaa duurka intood xajiso wixii dambana iska afur meel la odhan maayo kala qaybi la odhan maayo maalintii kana waa saasoo kaleo saaci haddaanu helayn kala qaybin maayo qowlkaasi marka qoladaa dambana saasay leey lakiin rajaxano waxaa la leeyahay dee maalin barhkeed soon laakiin koombadu sadaqad way noqonaysa koomba haddii la bixiyo sadaqad way noqonaysa laakiin maalin barkeed soon ma noqonayso marka faribaa udheeeyo kana ma kala qaybsamayo kana wuu kala qaybsamayaane kan kala qaybsamaya markaa qaybtii la helay ayaa waajibaysa wuxuu yidhi waman wajabat alayhi markaa almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur halkii markaa laohan jiray qaacidii baa la gelinay waman wajabat calayhi qofkay ku waajibto firatuhu akaatulfiridiisu wajaba calayhi waxaa ku waajibtay firatu kuli man cid kasta firadii talzamuhu nafaqatuhu inu biiliya ay waajibtay idaa kaanuu muslimiina hadday muslimiin yihiin wawajada uu helay maa yuadii canhum wuuu ka bixiyo halkan wuxuu inoo sheegayaa eeg xukunkii baynu aragnay oo wujuub ah shuruudii waajibnimadana waynu aragnay oo shuruudu man tajibu calayhi baynu soo aragnay hadda waxa weeye man tajibu canhu ayaa la ydhahda halkan markii hore waxaynu ka hadalnay yay ku waajibtay imika waxa laga hadlaya yay ka waajibtay waa kala laba yay ku waajibtay yay ka waajibtay ciday ku waajibtay saddex shardi oo inagii usoo dhignay ciday ka waajibayso waxaa loo shardigayaa laba shardi labadaa shardi shardiga koobaad waa cid kastaoo nafaqadiisu ay kugu waajibtay cid kasta oo nafaqadiisu ay kugu waajibtay waa in qofka nafaqadiisu kugu waajibtay ko laba inuu muslim yahay soo arki maysi ama wajada maa yuadii canhum tani iyadu mushkiladu shuruudulwujuubkii ayay de gelaysaayo maaratay waa horeynu usoo aragnay iyada oo halkii hore inoogu jirta yado waba shardi cusub ka dhigi mayno marka shuruuu man yuaddaa canhu waa sharaani wey waa wujuubu nafaqatihi qofka nafaqadiisu waa inay kugu waajibta waana inuu muslim yahay hadday nafaqadiisu kugu waajibtay laakiin aanu muslim ahayn sakatulfitriisana laguguma le islaan yahuudaad qabta yahuudiyad sooma banaan iska banaan tahay islaantaa yahuudiyadda dee biilkeedii kugu waajibo biilkeedii waa lagaa doonaya laakiin markii rabadaantii dhammaato sakaatulfidreedii ka bixi loodhan war waa gaalad badee tani kolka horba saka may marka iyada sakadeedii kuga waajibaysa sidoo kale haddii eh, qofkii dee muslim ya lakiin aan nafaqadiisi kugu waajibin walaalkaadan waxba haysanoo isagiiba sakada qaadanaya sakaatulfidridiisii dee adiga kuma saarna mar hore biilkiisu miyuu ku saarnaa biilkiisu kumuu sa kor haddaan biilkiisu ku saarnayn inaan kan walaalo kaaya dee sakaatulfidrigiisuna kuma saarna markaa labadaa shardi baa loo shardeeya haddaba qodob buu ka horreysiiyeyo waman wajaba alayhi firatuhu wajaba calayhi firatu kuli man qofkii wuxuu ku yidhi firadiisu isaga sakaatulfidrigiisu ay ku waajibtay ayay dadku biiliyana sakadooda ku waajibaysa marka maxaa meesha ka soo baxay haddii qofka isaga sakadiisii aanay waajibba ahayn kuwuu biilinayana waba ka bixin maayo oday gaala hadday maaragtay caruurtiisii hooyadood ay islaamto caruurtiina muslim bay ka noqonayaan islaamtiina xaaraan bay ka noqonaysa waa la kala kaxaynaya adigu gaal baa tahay baa intaad soo islaamayso halkaasay joogaysa ama ciddad haddana ciddadu kaa dhammaan ciddadu kaa dhamaatona waa macasalaama caruurtii wixii aan qaangaar ahayn iyadu raacaya kor hadday islaamtay iyadaasay raacayaanoo muslimiin bay sidaa ku noqdeenba waya daba yaa biirinaya adigaa biirinaya kaagan gaalkaa ayaa dee biirinaya ilaa intay ka qaangaarayaan kaa kaaftoomayaan biilkoodii adigaa lagugu leeyaha waayo sakaatulfitridoodii baa la gaaray haddaba isagii waa gaal ninkii biilku ku waajibayay halkan waxaa inooga soo baxaysa gaalkan isaga naftiisa miyaa sakaatulfitri laga doonaya waa may ciddan uu biilinayo biilkoodu ay ku waajibtayna zake loogama rabo ayaa ka soo baxaysa waana weji madhabka ku jira laakiin sida mutamadkii waxa weeye kaa gaalkaa sakaatulfidri carurta ka qaadayna sakaatulfidri caruurta waynu ka qaadaynaa sidoo kale islaantaa islaamtay waxay leeyihin lafteedu intay ciddada kusii jirto wuu biilinaya intay ciddada kusii jirto wuu biilinaya haddii markaa intay ciddadii ku jirtay sakaatulfidridina ay timaado de iyadiina markaa inay raacdo ayay markaa noqonaysa waay wuxuu yihi wman wajaba alayhi fiطratu wajaba calayhi fiطratu kuli man talzamhu nafaqatu ida kaanuu muslimiina markay markaa muslimiin yihiin wawajada uu helo maa yuؤaddii canhum wuxuu ka bixi marka halkan maxaa meesha ku yimid addoonkii addoommahaagii muslimiinta ahaa de iyaga sika kumay waajibayn waa inagii qofkii sikadu ku waajibayso waa xor waa inuu yahay waa inagii nidhi laakiin way ka waajibaysa ilan inaad nafaqayso waa lagaa doonayey addoommahaaga inaad nafaqayso lagaa doonaya marka koodii muslina dee waad ka bixinaysaa sakaatulfidridiina kii gaalna waxba ka bixin maysa fain wajada hadduu helo maa yuadii cani lbacdi wax uu barka gudo ka bixiyo badaa wuxuu ku bilaabay biman yabdau binafaqatihi cidda biilkiisa uu ku bilaabayey waqiila waxaa la yihi yuqadimu firata zawjati xaaska firadeeda iskaatulfitrideeda wuxuu ka horaysiin calaa firati nafsihi naftiisa sakaatulfitrideeda waqiila waxaa la yidhi yabda-u wuxuu ku bilaabi bifitrati nafsihi sakada naftiisa uma huwa bilkhiyaari kadibna isagaa ikhtiyaarka iskale fii hayrihi dadka inta soo hadhay waqiila waxaa la yidhi huwa bilkhiyaari mayana khiyaar buu u leeyahay fii xaqi nafsihi wa xaqi hayrihi naftiisa iyo nafaha kale tuu horraysiinayaba xaq buu khiyaar buu u waa maxay waynaga nidhi intii uu nafaqaynayo o laga doonayaa biil maarata sakadoodii haddaan wixii wada bixin karin qayb bixin karayo ma siduu doonuu yeelayaayo ciduu doonu niyoonaya mise dadkii tartiib bay yeelanayaanoo horta hebel ka bixi haddana hebel ka bixi haddana hebel ka bixi intii ay ka go'do way ka go'do sidee la yeelaya waxaa ku sugan sheekhu halkan ilaa afar weji ayuu idiin sheegay ka ugu horraysiiyey baa muctamadkiiho wuxuu yidhi bada'a biman yabda'u binafaqati sidii ay nafaqada iyo biilka ugu kala horeeyeen ilan biilka haddaad wada biilin kari weydo laguma odhanayo qasab muxuu ahaaye waa inaad keento halkan ka keena maxaad ku bilaabaysaa ibda binafsika soo ma dee naftaada horta waa kii ninkii yii rasulla haddaan haysta maxaan sameeya ama maara dirha dee naftaada ku bixi buu yii ku kala haystana ahalkaaga ku bixi soo maysi marka haddaan ku kala hayana haddanaad ciddii de qaraabada kula ahayd ku bixi marka qofku horta naftiisii ayuu sakadiina ka bixinaya naftiisii markuu ka bixiyo haddii in kale soo hadhow maarata wuxuu haddana ka bixinaya xaaska hadday wax soo halaan caruurtii yaryarayd hadday wax soo halaan aabbihii hadday wax soo halaan hooyadii marka halkaasuunbaa laystaba mariyey oo hooyada iyo aabbaha xagga biilka hooyada horeysa oo kolka carruurtii yaryaraa lasoo dhaafo haddii wax maaragtay kala la helo hooyadaa la siinaya haddii wax kala la helo ayaa aabbihii la siinaya marka halkan way isdabamariyeenoo waxay yidhahdeen xagga nafaqada dee waxa weeyaan waa waxaa laga eegayaa baahida de hooyadii baana ka baahi badan aabbihiio dee isagii waxa laga ya inu iska galaan gal leeyahay meelaha iska markaa maaratay socsoconayo maaratay cid shaxaada iyo ciduu wax ka qaada iyo meeluu galaan galbuu iska yeelanaya lakin iyadu way xeshoonay gurigi iska joogta waana qof weyn ah, maalan waktigan oo kale markaa iyadiibaa laga horreysiinaya xaggii biilka laakiin xaggan sakadu sakadu waa nooc markaa markaad waalid ka waa nooc sharfida un baa la yidhi sharfida iyo meeqaamka xagga meeqaamkana aabbaha ku munaasiba la yidhi o dee qofku waxa uu inta badan shariif ku noqdaa waa xaggii markaa aabbihi abtirsiintii iyo taas halkay ictimaadaysaa waa xaggii aabbaha marka halkaa unbaa laystaba mariyo la yidhi sekadii aabbaha ayaa laga horraysiinayaa sekadii hooyada laakiin inta kale waa sidii biilku ahaayo qofku naftiisu ku bilaabi haddana xaaskaa ku soo xigaysa de dadkii kale way ka wada hortay ma way ka horraysaa xaggii nafaqadii markii markaa iyadii inteedii la bixiyo ayaa haddana carruurtii yaryarayd een qaangaarka ahayn la tegay haddana waalidkii caruurtii waa weynayd aan iyaga laftoodana waxba haysanna dee biilkoodu wuu waajibaaye iyaguna way kasii dambayna waalidkiiba kasii dambaynaya qawlkaas waa qowlkii muctamadkaa qowl kale wuxuu leeyahay mayane xaasku cid walba ka horeysaaba macata naftiisa waxa ka horeys ka horreysiinayaa horta tii markaa eh, xaaskiisa islaantii ooridii ayuu ku bilaabay oo dee waxay ka eegayaan iyada xaqeedu wuu adag yahay baa la yidhi waa sidii dayn oo kale nafaqadeedu waa dayn oo hataa maalintii aanad biil siinin kaama dhacayso way kugu leedahay daani kaa saamihin laakiin hooyadaayoo baahan ama aabbahaayoo baahan ama caruurtaadii oo baahan maalintaad ka boodsiiso aanad waxba siinin nafaqadoodii way dhacaysa waad ku dambaabaysaa inaad siin weydo laakiin dayn kuguma noqonayso maalmaha dambu baa lule imika si wii ay maanta lahaayeeno maalintaasunbaad siinaysaayo haday maalintaa markaa dhargaanu nafisa khalaas wixii hore wuu kaa dhacay laakiin iyada waxeedii ilama wax caqdi uu keenay heshiis labadan qof udheeey aqdi labadan qof udhexeeyay ayuu waxaani ku waajibay marka caqdigii de sidiisiibu aanayaayo wixii uu keensaday dayn kugu ururaysoo kale ayay noqonaysa marka qiilkaasi wuxuu leeyahay fitrada zawjadu cid walba way ka horeysaa laakiin muctamad maaha iilka kale wuxuu leeyahay horta naftiisa wuu qadimaya iyadaa ugu horeysa laakiin inta kale siduu doonuu ka yeelaya ciduu doono ayuu markaa wixii soo haray ka bixinaya loo kala xadidi maayo kaa u dambeeyaana wuxuu leeya waxoo dhanba khiyaar buu uleeyahay cid alla doonaha ka bixiy waxaan isay ku wada waajibeyn kuu doonaha ka bixiyo buu kaasina leey wuxuu yihi wain zawaja amatahu bicabdin aw xurin mucsin aw tasawajat xuratun muusinat bixurin mucsinin fiihi qowlaani axaduhuma tajibu cala sayidi fitrat lamati wcala xurati fitratu nafsiha wthaani laa tajibu qiila tajibu cala sayidi walaa tajibu cala xurati wahuwa aahiru mansuus wain zawaja hadduu u dhiso amatahu addoontiisii bicabdin nin addoona hadduu u dhiso aw xurin ama nin xoraba uu u dhiso oo mucsirin aan waxba haysanin aw tasawajat ama ay guursato xuratun gabadh xor ah muusiratun oo waxaysata bixurin nin kale oo xor ah mucsinun oo waxba isla haynin fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi waxa weeye tajibu cala sayidi addoonta marka la guuriyey sayidkeedii waxaa ku waajibi fitratul amati waayay sayidkii wa cala alxurati gabadhaa xorta ah ee lacagta haysata ee kaa miskiinka a guursatayna iyada ayay ku waajibaysaa fitratu nafsiha sakaatulfidridi nafteedu iyadaa laga doonaya wahaaniya qowlka kale wuxuu leeyahay laa tajibu meeshaase kama jirto wa qiila waxaa la yidhi mayane tajibu cala sayidi sayidkana waxaa ku waajibi addoontiisii inuu sakada ka bixiyo la qabay walaa tajibu laakiin ku waajibi mayso cala alxurati gabadhii xorta ahayd ee lacagta haysatay ee mucsirku qabay iyada waxba ku waajibi maaya wa huwa kan dambe ama maarata qiil kan dambe waa ariiqe daahirulmansuusi naskii shaafici daahirkiisu sida uu waafaqsan yahay waa sidaa waa laba masale halkani masale waxa weeye gabadh addoona oo ninkeedii uu sekadii ka bixin kari waayo iyo gabadh xora oo ninkeedii uu ka bixin kari waa saas laakiin da mid walba suurada sii yeelanaysa oo addoontii ninkan sekada ka bixin kari waayey muxuu ka bixin kari waayey laba arrimood ba dhici karaan inuu isaga laftiisu addoon yahay addoon muxuu ka bixinay isaga wabaa haysami xoolaba ma lehe iyo inuu nin xoraba yahay laakiin uu mucsir yahay waba islay gabadhan xorta ah iyaduna iyadu lacag bay leeda laakiin sakadiibu ninkeedii ka bixin kari waayo ama isagiibaaba addoona ilan way banaan tahay gabadh xor ina nin addoona guursa ama waa xor isaga laftiisu laakiin waa mucsir waxba ma hayo waa sabool haddaba waxay arrintani ka hadlaysaa masaladu waxay leedahay markii ninkii saboolka yahay oonu xaaskiisii ka bixin karin zakadii hadday iyadii lacag haysato oy lacag leedahay ma la odhanaya aduu iska bixi hadday adoon tahay dee lacag ma yeelan kartee sayidkeedii ma la odhanayaa ka bixi addoontaada sakadii ka bixi ma la odhanaya marka meeshan laba dariiqo ayay isugu qabteen asxaabtu imaamu shaafici laba hadal oo kala duwan baa laga hayaa markuu gabadha xorta ah ka hadlayay ee ninkeedii uu ka bixin kari waayey wuxuu yidhi sakadeedii way dhacaysaa cidna laga qaadi maayo iyadana laga qaadi maayo de ninkeediina waaba sabab waxba kusoo noqon maayaan iyada bu kolkuu ka hadlayeyna imaamku wuxuu yidhi hadii ninkeedii ka bixin kari waayo sayidkii baa laodhanayaa ka bixi addoontaada sekada kolka hore baadaa ka bixin jiray deetana asxaabtii waxay isweydiiyeen oo maxaa ka dhexeeya labada labadan labadan dumar mid walba ninkeedii wuu bixin kari waayey haddii labadii mid walba ninkeedii bixin kari waayey dee in ay sekadii dhacdo iyo in labada mid walba la yidhahdo sekadii aday kugu soo noqotay deetana addoontiina xaggii sayidkii loo kaco xuradiina la yidhahdo dee ilaahay kuu ballaadhiyey iska bixi laakiin la kala reebo la yidhahdo addoontiina sayidkii baa la raadsanaya xoradana sekadii way dhacaysaa markuu imaamku labadaa qowle kala duwan sheegay baa asxaabtii imaamku iyagiibaa isku khilaafay iswaafajinta labadan hadal markaa qaar waxay yidhaahdeen waa sidaa u sheegayoo hadday arintu addoon tahayna sayidkaa la tegaya hadday gabadh xora tahayna sekadii way dhacaysa oo taqriiru nasayn baa la ydhaha ariiqadaas badan bay gashaa qolo kalena waxay yidhahdeen meel labadii masale isku mid uune imaamka ayaa ijtihaadkiisi iyo ra'yigiisu isbedelay oo marna san marna san yidhi labadan masalo waxba uma dhexeeyaan sidaa daraaddeed waxaynu leenahay labada masalo mid walba laba qowl baa ku sugan ama addoon ha noqoto ama xore ha noqotee meeshan laba qowl baa yaalla sekadii way dhacaysaa iyo ma dhacaysee gabadhii baa dib soo noqonaya ama sayidkeedii la raacaya ama iyadii qol xaggaasay martayo annaqlu watakriij baa la ydhaha annaqlu watakriij waa maxay labadan masalo labadii hadale imaamku uu kale yidhi in qawlkii uu masaladan ka yidhi lasoo qaado masaladan kalena la yidhahdo iyaduna qawlkaasi uu ku jira masaladan kale qawlkii uu la soo jiido talkan la keeno deetana waxaa loodhanayaa qawlaani binaqli watakriij marka addoontii sayidkeedii in sake laga doonayo waa qawl mansuusa waa qawl mansuusa oo imaamka naskiisiibaa ku cad inaan laga doonayna waa qawl mukharaja oo masalada kale laga fahmay gabadhii xurada ahayd ninkeedii hadduu ka bixin kari waayo sakadii inaanay ku soo noqonayn iyadu waa qowl mansuus oo imaamku hadalkiisii ku sugan inay ku soo noqonaysaana waa qowl mukharajo addoonta laga keenay isagu muu odhan lama hayan isagoo le adoonta xurada way ku soo noqonaysaaye qowl mukharajuu noqonayaao addoonta laga keenay markaa qowlaani fii kulli min almas'alatayni qowlaani binaqli watakriiji baa la odhanaya laba qowl baa kusoo naqliyo takriij marka sida saxdina waxa weeye rajaxani waa ariiqadan dambe qiilkaa dambe sheegay oo in labada masle mid loo daynayo oo addoontii iyo xuradii ay kala duwan oo xurada aan waxba kusoo noqonayn amadana ay kusoo noqonayaan markaa markaa saasoo kale taqriiru nasaynka la sameeyo waa inaad labada masale farqi u dhexeeya sheegto dee fiqiyo macquuloo la aqbali karo markaa farqi bay sheegeen oo halkan waxay gabadhu markay addoonta tahay ninkeedii boqol kiiba boqol laguma wareejin maxaa yeelay dee sayidkii xaq buu leey inu idhahdo maalintiina anay ii khidmaynaysa habeenkiina ay kuusoo hoynaysa ila aniguna aq baan leeya haddaan sayidkiina tahay maalintiina aniga hay adeegto oo hay khidmayso haddaan safrayana waa iraacaysa xaq buu leey markaa markay raacdo dee ninkeediina inuu raaco isagoo iska daba socda iyo iyo inuu iska halaami u banaayihi marka waxaa la yidhi gabadhan addoontaa ninkani boqol kiiba boqol laguma soo wareejine daraf kalea la jiidanaya marka haddii isagii uu ka bixin kari waayo darafkii kale ee ku haystay ayaa la leeyahy dee ka bixi laakiin gabadhan xurada ah markii ninkeedu uu guursado boqol kiiba boqol ninkeedaasi dee isagaa la wareegay cid kale oo markaa ku haysataa meeshii ma jirto marka mar haddii ay sidaa tahay dee isagunbaa laga doon haduu isagii bixin kari waayana iyadoo wax dambe la weydiin maayo waayahay wtajibu sadaqaة اlfiطri ida adraka aakhira juزءi min ramadaana waqarabat الshamsu fi aصaxi اlqowleyn watajibu biطuluuci fajri اaani alfajri fi الthaani halkan wuxuu ka gelayaa sheekhu raxmat ullaahi calayh waqtulwujuubka waxaa la yidhahdo zakadani goorbay waajibta wuxuu ihi watajibu waxay waajibi sadaqatu lfitri sadaqatulfitri waxay waajibi idaa adraka qofku markuu haleelo aakhira juzin qeybta u dambaysa min ramadaana ee bisha ramadaan waqarabat shamsu qaraxduna ay dhacdo fii asaxi lqowleyn labada qowlkooda sixada badan watajibu waxay ku waajibi biuluuci lfajri marka waagu uu dilaaco maalinta ciidda fi aani qowlka labaatiduu leeyahay wlafdalu sida fiican an tukhraja waa in la bixiyo qabla salaati lciidi salaada ciidda ka hor wayajuusu waxa bannaan ikhraajuha in la bixiyo fii jamiici ramadaana ramadaan inta lagu jiro oo dhanba walaa yajuusu ma bannaana taakhiiruha in laga dibdhigo can yowmi lfitri maalinta ciidda fain akharaha hadduu ka dibdhigo asima waa dembaabay walazimahu lqadaau qalena waa lagu yeeshay halkan waqtigiibuu ka hadlayaa sheekhu goormay waajibaysa iyo goormaa la bixinaya wuxuu ku bilaabay laba qowl bu halkan inoogu sheegay qowl saddexaadna wujaa lakin labadaasaynu ku daynayna laba qowl buu sheegay qowl wuxuu leeyahay sekadani waxay waajibtaa maalinta rabadaan u dambaysa qoraxdu markay sii dhacayso qofkii jiray ayuunbaa laga bixinaya maxaynu waktigan u raadsana waktigan waxaynu u raadsanaynaa laba arrimood baa inagaga xidhan cidda laga bixinayaa waa inay waktigaa aynu u bixinayna waqtulwujuubka waa inay jirto qof aan jirin waktigaa laga bixin maayo maqrib dabadeed ilmihii dhashay de laga bixin maayo maa lena markii qoraxdu dhacaysay muu noolayn rabadaantii waba kamuu soo gaarin ilbiriqsina allaha ka yeele waa inuu qofku rabadaantiina wax ka soo gaadhay habeenkii ciidana wax ka soo gaadhay markaa taasi maxay imanaysaa qoraxdu markay dhacaysay sii wada qarsoomaysay qofku inuu jiray taasi way nagaga xidhan tahay waxaa kaloo inagaga xidhan markii aynu lahayn qofkan ay ku waajibaysaa waa xor muslima oo haysta wax ka dheeraada oo haysta wax ka dheeraada goormaa la eegaya waktigaasa iyadana la eegaya oo hadduu markaa haystay laba kiishoo berihiisaa u yaalay dee isaga iyo reerkiisaba ka badan beriya saha dambiyo saakuuntaba way ku waajibaysa laakiin intuu salaaddii maqrib soo tukanay baa la haday labadii kiish waxaynu leenahay haddii ay u suuragal u ahayd inuu bixiyo aanu bixinin dee ninkan sakadii waa lagu leeyahy wakti ay u suurowday inuu iska bixiyo masaakintii markaa waabay ag joogtay oo wuu siin karayay isagii baan siinin markaa tamakana hadhow markuu soo noqday waxba mahayo waa sabool hadda midh mahayo laakiin waxaan de sakadii kuwaji waayo maxaa waqtulwujuubkii waqtulwujuubkii muusir baad ayn waxbaad haysatay halkaasaa markaa lag labadan masala ay nagaga xidhan halkan haddaba wuxuu ku yidhi waxay waajibaysaa qowl wuxuu leeyahay markaa qoraxdu dhacaysa rabadaanta u dambaysa kaas waa qowlka kalena wuxuu leey may maaha waxaa la eegayaa waa beriga subaxa ciid markii waagu beryayey qofkii noolaa ayuun bay ka waajibaysaa waqtulwujuubku waa halkaasuu kaasinaday labadu maxay kala haystaan waxay kala haystaan sekadan waxaa zakaat lfitri ama farada rasul sadaqat alfitri sooma yahay ama zakaat alfitri min ramadaana sida kuma sugan xadidka abuse zakaat alfitri min ramadaana farada rasul sadaqat alfitri min ramadaan rasuulku alay slam wuxuu waajibiyey zakaatulfitrida laga afurayo ramadaan laga afurayo ramadaan goorma laga afura goormaa laga afura ramadaan de habe qoraxdu ay dhacayso marka iyagu daahirkaa xadiidka ayuu qowlka hora haystaa isagaa muctamada ka kale muxuu leeyahay ramadaan waktigaa lagama afurin ama waktigaas waktiguliftaarkii maaha haddaa goorma waa waaberigi awalba ilan habeenka lama soomi jirin awalba habeenka lama soomi jirin waktiga la soomi jiray waa beriguu ka bilaabmi jiray halkaasay ka caddaanaysaa in ramadaantii laga afuray oo maanta iyadoo markaa la afuran yahay marka waagii uu dilaaco halkaasaad markaa ramadaanti ka afurta lakin qawlka saxda waxa weeye de ramadaan waxaynu ka afurnay xalay baynu ka afurnayn ramadaan dhamaysanay tanna waa afurkii oo inoo sii socda u markaa waxaa muctamada waxay qorax dhaca ayaa maaragtay waxa weeyaan sakadani ay ku waajibta taasi waa xagga goormaa la bixinayaa haddaba bixintu waxay leedahay waxay leedahay horta waqtuladaa iyo iyo waqtulqada bay leedahay waqti ay ada noqonayso iyo waqti ay qalo noqonayso waqtuladagiina wuxuu u kala baxayaa waqtuljawaaz iyo waqtulfadiila waqtuljawaaz bilaa karaaha iyo waqtu fadiila iyo waqtu jawaaz maca karaaha markaa waqtuljawaazkii waa rabadaan oo dhan waa iska bannaantay bilaa karaaha oo waad qadimi karta kol haddii rabadaan soo gashay waad qadimi karaysa lakin khuruuja min khilaaf اculamaa adigoo khilaafka culamada ka baxaya waxa fiican markay laba maalmood harsan yihiin iyo inaad bixiso oonad intaa kasii qadimin baa wanaagsan waqtulfadiiluhu waa subaxa ciidda intaan salaada la tukan subaxa hore salaadda subax kadib in la bixiyo ayaa waqtulfadiilihiya oo dee nabigu amara an tukhraja qabla guduwi naas ila sala ama qabla الsalaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu amray in la bixiyo salaada ka hor in salaada ka hor la bixiyo ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu amray waay taasi markaa waa waqtulfadiili waqtuljawaas maca alkaraaha salaada kadib in la bixiyo salaaddii ciidda kadib in la bixiyo waa waqtuljawaas oo way iska bannaan tahay laakiin waa laga fiican yahy waqti laga fiican yahy la karaahiyso inaad ilaa waqtigaa aad dib ugu dhigto culamada qaarkood karaahabay ku sheegeen waqtulqadaana waa maxay waa qallo oo waa haddii qoraxdu ay kaa dhacdo maalinta ciidda qoraxdu hadday kaa dhacdo adigoon bixinin dee waxa weeyaan qalay noqotay waa dambaabtay salaadii eh, maarata sakadii waqtigeedii waad ka saartay qadihiina wuu kugu waajibay sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallahu aclam wuxuu leeyahay sakaatunabaadka xawl miyaa loo shardiyaa sanad dee may looma shardin iyadu waa markaa midhaho ay bislaadaan waa inaga nidhi ama maarata firidii ay adkaato markaasaa sekadeedii la bixinaya ay waajibaysa hadduu qofku soo gaaro ramadaantii inta u dambaysa kadib buu geeriyooday intay qoraxdu dhacday sekadii ma ka waajibaysa qoraxdoo dhacday kadib hadduu dhinto way ka waajibaysa qowlkii muctamedkaa ah markan ku socon laakiin qoraxdii oon weli dhicin hadduu ramadaantii o dhan soo soomay oo maalintii u dambaysay qorax dhici in yarkoor uu geeriyoodo sakaatulfitri laguma leh wallahu aclam